بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنكب الله بأن آيات الطبن إلح إلى آيات الصدن سورة العنكبوت الله سبحانه وتعالى وحين ودن بيسي ولقد أرسلنا وان دري نوحا إلى قومه بان أدري فلبثوا كنا قاعد فيهم دحدود ألف سنة إلى خمسين عاما konton sano mooye waa sagaal boqol iyo konton faakhadahum duufaanu duufaankiibaa qabtay wahum aalimuuna aalimuun bay ahaayeen faanjaynaahu waa nabadgelinay nuux iyo asxaaba safiinati doonta dadkii saaraa saaxiibka u ahaa wajacalnaaha doontii waxaan ka yeel aayatan calaamad lagu garto allah tasarufkiisa lilcaalamiina khalqiga waibraahiima arsalnaa waan diray ibraahiima halkaa horuu ku cadfan yahay nuux buu ku cadfan yahay waa ciraabta ugu fiican ciraabo kale dadka barhkood udkur iyo waxbay keeneen cilaabta ugu fiican waa sidaa waibraahiima arsalnaa ibraahiima ibraahim baan diray nabiyullaahi ibraahim id wakti qaal uu ku yidhi liqowmihi tolkii ucbudullaaha alla caabuda oo cibaadada u khaalis yeela wataquuhu ka baqo ciqaabtiisa ka baqa daalikum sidaasa khayru lakum idinka khayr badan waxan aad ku jirtaan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwo wax ogo cilmi laho baraarugsan haddaad tihiin waxna aad ku jirtaan inaad alla cabudaan baa idinka khayr badane sidaa yeel nabiyullaahi ibrahim dacwada markuu bilaabay isagoo yar walaqad aataynaa ibraahima rushda isagoo yar buu dacwada bilaabay markuu dacwada hadda soo jeedinay waa intaan weli dabka lagu ridin wey ee namruud uuna dabka ku ridin marka nabiyullahi ibrahim qoomkiisaasu ku yidhi nabi oo dhanina wuxuu ka bilaabay dacwadiisa alla keligii cibaadada ha lagu khaas yeelo wa arsalnaa ibraahima baan diray id wakti uu ku yidhi liqowmihi tolkii uu ku yidhi ucbudullaha alla caabuda ikhlisuu lahu lcibaada cibaadada u badhaxtina wataquuhu ka baqa oo ciqaabtiisa ka baqa daalikum sidaasaa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum hadaatiin taclamuuna kuwo wax og yani kuwo baraarugsan hadaatiin wey inamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan min duuni illaahi alla kayrkii ah awsaanan waani waa sanamyaal watakhluquuna waad abuuraysaan ifkan been baad abuuraysaan asnaamta lafteeda been abuura asnaamta inta meeshaa laqotumayl waxbay tarayaan waa been cadoo maxdaa weyn culimada qaar baa ku fasay takhluquuna tanxituuna waad qoraysaan ifka wax beenaad qoraysaan ood hagaajinaysaan oo sanama sideenna horeynu ku daysan ina aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuniillaahi alla keyrka aada caabudaysaan laa yamlikuuna idinma hanan karaan lakum idinka ridqan riisqi idinma siin karaan oo gacanta idinkuma hayaan fabtaquu ka dalba cinda allaahi alla agtiisa arisqa ka dalba risqiga ciddaad ka doontaani allah ha ahaado wacbuduuhu keligii caabudo cibaadada ku khaas yeela washkuruu lahu ku mahadiya ku shukriya markuu ilaahay wax idin siiyo ileyhi xaggiisaa turjacuuna laydiin celin doonaa nabiylaahi ibraahim hadalkii wuxuu yidhi waxaanaad caabudaysaan waa sanam yaalo wasanka waxaa la yidhaha waxa qoryaha ka samaysan lafdiga sanamana waxaa la yidhaha waxa birta iyo dahabka iyo ka samaysan iyo qoryahaba ka samaysan baa sanam la yidhaha dahabka iyo fidada iyo naxaastu ka samaysan yahin waa sanam hadduu qori ka samaysan yahay waa wasan wey wasan weeyaan waa waxay carabtu caabudi jireen wey nebi ibraahim calayhi salaam dadkii ka yimid xidigahay caabudi jireen iyo asnaamta waxa weeye waa mawsil agteeda wey jaziira jasiiratu cabdillaahi bin cumar inamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan min duuni illaahi alla keyrka awsaanan sanamyaal baad caabudaysaan wa takhluquuna waad abuuraysaan ifkan been baad abuuraysaan been abuur sanamka laftiisaa been abuura ina aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illaahi alla keyrka ah laa yamlikuuna idinma hanan karaan idinma heli karaan lakum idinka risqan risqi idinma siin karaan fabtaquu dalba cinda allaahi alla agtiisa arisqa risqiga ka dalba alla agtiisa risqi ka raadiya markaad risqi rabtaan allah baa haya wacbuduuhu keligii caabudo cibaadada u qaadis yeela washkuruu lahu ku mahadiya oo ku shukriya shukrigu waxaa weeye waa inaad daacada la timaado shukriga kamid tahay afka keliya ma aha daacadood la timaado waa shukri ileyhi xaggiisaa turjacuuna lidiin celin doonaayo maxkamaddii baa maxkamadda waxaad la tagtaan cibaado khaalisa ha ahaado wain tukadibuu haddaad beenisaan faqad kadaba way beeniyeen umamun ummado oo min qablikum idinka horeeyey wamaa cala rasuuli rasuulka dushiisana ma saarna ila albalaaqu gaadhsiin mooya wax kale isaga lagama ra almubiin axad culimada qaar baa ku fasira aayadda laga bilaabo ilaa lix aayadood ummadda nebi maxamed baa loogu soo dhex daray ee nbigii nbigii nebi ibraahim hadalkiisii halkaasu ku joogsaday fama kaana jawaaba qowmihi bu haddana hadalkiisii ka bilaabanaya laakiin taa intaan iska dayno waxaan oo dhan nebi ibraahim hadalkiisii wey siyaaqa wax kala goynaya ma arag wain tukadibuu haddaad beenisaan waxaanaan idiin sheegay faqad kadaba way beeniyeen umamun ummado oo min qablikum idinka horreeyey qowmu nuux iyo qowmu saalix iyo qowmu huudi ummadihii idinka horreeyey sidanubay u beenin jireen wamaa cala rasuuli rasuulka dushiisa ma aha ila balaaqu gaadhsiin mooye almubiin oo cadoo waadixa oon daxsoonayn oo sharxan rasuulka isaga xilka saaran waa inuu gaadhsiiyo inuu iimaanka qalbiga ugu shubo ama uu soo hanuuniyo ama uu qasab ku soo hanuuniyo ma aha xilkama saarta nabiga waa gaadhsiin baa laga rabaa awalam yarow miyaanay arkaynin kayfa siduu yibdullahu alla u bilaabo alkhalqa abuurka suma yuciidu wuu soo celin doonaa uma yuciidudaasi ma soo hoosgelayso alam yarowda ma soo hoosgelayso waa hadal bilaaban suma yuciidu wuu soo celin doonaa ilan adduunka soo celinta goobjoog lagama ahe ina daalika arintaas soo celinta ahi calallaahi alla dushiisa yasiiru way fudud siduu alla khalqiga u bilaabay miyaydaan arag adiga laftaada isu fiirso caddan baa lagaa abuuray markaasaa ruux kaamila lagaa dhigay cadan baa lagaa abuuray ruux kaamilana waa lagaa dhigay xawayaankao dhan intaad u fiirsato alla wuu bilaabay markii inuu soo celin karo ogow siduu u bilaabay inuu soo celin karo marka suma yuciiduhudu ma soo hoosgelayso yarowda ma soo hosgelayso waa hadal sidiisa u bilaabanaya awalam yarow miyaanay arag kayfa sida yubdiullaahu alla u bilaabay alkhalqa dadka siduu u bilaabay abuurka adiga laftaada siduu kuu bilaabay khalqigoo dhan siduu u bilaabay waa la ogyahay in dadko dhan waxay rumaysan yihiin in cadam lainaga abuuriba dadkoo dhan rumaysan yihiin uma yuciidu wuu soo celin doonaa ku talagalataa siduu u bilaabay oo u sameeyey ood u aragtaan soo celin doonaa ku talagala ina dalika arintaas soo celintiihi calallaahi alla dushiisa yasiiran way fududahay qul waxaa tidhaa siiruu socda waa nebi ibraahim weye waxaa lala hadlayaa hadalka waxaynu nii nebi ibraahim baan u daynay oo culimada qaarkeed markaynan nebi maxamed baa halkaa lixdan aayadood waa nebi maxamed culimmadu waxay u badan yihiin inuu hadalkii nebi ibraahim yahay qul waxaa tidhaa nebi ibraahimow siiruu socda fil ardi ardada dhexdeeda socda oo fanduruu eega kayfa siduu bada alkhalqa khalqiga alle u abuuray uma allaahu alla wuu dhalinoo wuu abuuri annashata abuur alaakhirata oo dambe in allaha allan calaa kulli shayin shay la arka kulligii qadiiru kii kara wey bal dhulka socda ummadaha la halaagay soo arka dadka intuu alla abuuray haddana la halaagay soo arka midhaha baxaya ee haddana mar kale intay dhintaan haddana baxaya alla soo celcelinayo bal eega caruurtan dhalanaysa ee intay dhintaan kuwo kale la dhalinayo bal sida loo bilaabay khalqiga abuurkiisu siduu yahay u fiirsada intaad dhulka martaan iyo ummadaha la halaagay soo arka qul waxaad ku tiraa siiruu socda fil ardi ardada socda fanduruu eega kayfa sidii bada alkhalqa uu alla abuurka u bilaabay inuu bilaabay de waad garanaysaa cidina kuma haysato cidi male anigaa wax abuuray ciduna male uma allaahu alla yunshiu wuu abuuri annashata abuur alaakhirata oo dambe oo mar labaad bu soo celin in allaha alla calaa kulli shayin shay arka kulligii qadiiru ka kara weyn alla inuu soo celiyo markii horeba siduu u abuuray inuu soo celiyo way fududahay wahuwa ahwanu calayhi suuratu ruum baynu ku gaari doonaa yucadibu alle wuu man yashaau qofkuu doono wayarxamu wuu u naxariistaa alle man yashaau qofkuu doono wailayhi xaggiisaa tuqlabuuna laydin celin doonaa xaggiisaa laydin gadin doonaa allahna subxaanau watacaala qofkuu doono wuu cadaabi bicadlihi qofna kama gardara qofkii cadaab mutay alle wuu cadaabi waa bicadlihi bifadlihina qofkuu doono ugu naxariisa fadligiisa yo ugu naxariisan allah subxaanau watacaala fadligiisuna waa ka uu inoo soo diray rususha ee diinta liina soo gaadhsiiyey alla raxmad buu inan rabaa sidiisaba ciqaab ina lama rabo dadka alla raxmad la raba yucadibu alla wuu cadaabaa man yashaau qofkuu doono bicadlihi wey wayarxamu wuu naxariistaa man yashaau qofkuu doono bifadlihi wey wailah xaggiisaa tuqlabuuna liidiin celin doonaa wamaa antum idinkuna ma tihdin bimucjiziina kuwa ka baxsan kara fil ardi ardada dhexdeeda kuwa alla cajiisgelin kara ma tihdin walaa fi samaa samadana alla kuma cajisgelin kartaan yani waxay ka dhigan taha hataa hadaad samada tagtaan hataa haddaad samada tagtaan alla ka baxsan maysaan wamaa lakum idinma sugnaani min duunillahi alla keyrkii min weliyi wax kaalmeeya walaa nasiirin wax gargaara ha ka yaabintaa waxaan alla ahayn oo gargaar ku siin karaa ma jiro qole waxay ku fasireen fil ardi dhulka ardada jooga alla ma cajisgelin karaan dadka ardada jooga alla ma cajisgelin karaan khalqiga samada joogaan alla kama baxsan karaan ma cajiis gelin karaan waxoo dhan waa isla mid wey samadii ardooda midna alla lagama baxsan karo waxa weeye waa lagugu meersan yahay qudradii alla kugu meersan markaad halkan joogtiy halkaa markaad joogto aad u carartay isku mid baa tahay wamaa antum idinku ma tiidin bimucjiziina kuwa cajiis gelin kara alle oo ka baxsan kara filardi dhulka kaga baxsan kara walaa fi samada kuwa kaga baxsan karana ma tiidin khalqiga samada joogaana alla kama baxsan karaan wamaa lakum idiinma sugnaani min duuni illaahi alla keyrkii min weliyin wax kaalmeeye ah walaa nasiirin gargaarana ma heli kartaan waxaad gargaar ka doontaani waa allah waladiina kuwa kafaruu ka gaaloobay biaayaatillaahi ilaahay aydihiisa ka gaaloobay iyo waliqaa'ihi la kulankiisa ulaaika kuwaasi yaisu way ka quusteen min raxmati raxmadayda ka quusteen qofku markuu raxmadda alla ka quusto ma daacaysanayo waxba ma rumaynayo waulaaika kuwaas lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun oo kulul mulimun xanuujiya qofku markuuna aakhiro rumaysanayn wax raxmada alla kama rabo taa ogow dadka aan salaada tukanin alla raxmad kama rabaan maxaa yeele in alla qaban kumaba talagashanaba saa u fiirso qofkaan salaada tukanin afkana laa ilaha illa allahu kale alla raxmad kama rabo qofkaas waaba waxaa weeye salaadu waa qeybta labaad markii laa ilaha munaafiqiin hadday hadda jirtana waa dadka afka ka ashahata laakiin aan tukanin hadday munaafiqiin jirto waa kuwaa wey waladiina kuwa kafaruu ka gaaloobay biaayaatiillaahi ilaahay adihiisa iyo waliqaa'ihi la kulankiisa inay qiyaamaha tegi doonaan ulaaika kuwaasi yaysu way ka quusteen min raxmati raxmadayda yani maba rabaan ba raxmad ilan maba rumaysna in la isu imane ulaaia kuwaas lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun mulimun intaasoo wacdi ah nabiyullaahi ibraahim markuu soo maray maxay ku jawaabeen famaa kaana ma ahani jawaaba qowmihi qoomkiisa jawaabtiisu ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane uktuluuhu dila ow xariquuhu guba faanjaahu llaahu allah baa ka nabadgeliyey min annaari naartiibuu allah ka nabadgeliyey ina fii daalika arintaa waxaa ku sugan naarta sida looga nabadgeliyay aayaatin adilo waaweyn liqowmin qowm yuminuuna rumaynay nabiyulaahi ibraahim markuu asnaamtoodii burburiyey oo wax walba sameeyey oo si walba ugu baaqay yaa go-aan wuxuu namruud ku gaadhay go-aan in la gubo waxay soo gureen bil dhan bay xaabo gurayeen waa naar la shiday adduunka ta ugu kulul ciidna hareerahay kaga wareejiyeen meeshay ku shidayaano meel yar yargod ahaanay ka dhigeen ilaa gabadhu ay alle ugu dhawaato gabadhu intay islaamtu intay soo gurto xaabo ay ku darto alle ugu dhawaato marka nabiyullaahi inta lasoo bahalman janiiq laydhaha waxay qiyaasi ka dhigan tahay wax sidaa u taagan oo xagga korona ballaaran oo inta sidaa dib loogu xidho halkaa la saaray yaasaa loogu fakin inta baasha la sii daayo len lama agmari karee shimbiraha dusha maraya way soo dhici jireen baa l ka qabta wuu ku dhacay bardan wasalaama naartii waxaa lagu yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaama taasa la raacay qabow noqo hadii la qabowgii ku dili lahayd wasalaama waxay noqotay meel caadi ku raaxaystaba dhowr cishuu ku jiray markaasay arkeen isagoo noolo alla iska caabudaya yay arkeen way yaabeen namruud waa markaas markuu soo hijroon doono saasay ku jawaabeen dambay ku leeyahay namruud marka nabiyulaahi ibraahim naftiisii buu horay dabkaas waa ka ku dhaco naftiisii horay oo diidi waayey wiilkiisii gawrac la yidhi waa ka gawraca u diyaariyey waxaa weye naftihuuru ahaa marka kaana imaaman imaam alxanafiya yuu ahaa wax alla wixii diin haysta yuu imaamu ahaa nabiyullaahi ibraahim nabigana waxaa lagu yidhi itabic millata ibraahima baa nabigeena lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidii ibraahim u dhaqmi jira u dhaqan famaa kaana muuna ahni jawaaba qowmihi qowmkiisa jawaabtiisii ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen uun mooyaane iqtuluuhu dila ow ama guba faanjaahu allaahu alla ka nabadgeliyey min annaari naartii ina fii daalika naartaa kulul waxaa ku sugan ee ibraahim ka nabadgalay laayaatin adile waaweyn liqowmi qowm yuminuuna rumaynay qofku hadduu nafti hura yahay saxaabada intay beri duuleen nabigu la socdo saxaabadaa duulay marka qolyo derbi weyne ku wareegsan yahay ba arkeen albaabkii baa wax furo la waayey nin baa yidhi aniga igu dhexrida saxaabi ah. inta gaashaan la saaray oo warmar halkaa laga geliyey yaa lagu dhex markaasuu dagaal ku bilaabay gaaladii markuu dagaal ku bilaabay muddo la dagaalamayay yuayan albaabkii furay halkii baa laga galay mana una dhiman naftihunu ahaa marka waxa wey waa cajiib wey allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wa qaala nabiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi allah inooga xikaayoonaya inama itakadtum waxaan aada samaysateen oo min duunillaahi alla keyrkii awsaanan sanamyaal wey mawadata baynikum jacayl dhexdiina aadna u samaysateeno filxayaati dunyaa noloshaan gaaban asnaamtan aada samaysateen isku jaal baad tihiin oo isku fikrad baad tihiin weyn waad isku jeceshiin inaad wada caabudaan asnaamta idinku waa isku jeceshiin adduunka intaad joogtaan maxaa idiin dambeeye wey bal waxa idiin dambeeye eega qaala wuxuu yihi ibraahim inama itakadtum ina aladiikii itakadtum aada samaysateen min duuni illaahi alla keyrkii awsaanan sanamyaal wey mawadata baynikum jacayl dhexdiinna ah yaadna u samaysateen oo isku fikrad baad oo isku jaal baad filxayaati dunya noloshaan gaaban unbaad wada caabudaysaan uma yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa yakfuru wuu ka gaaloobi bacdukum qaarkiin bibacdin qaarka kale wayalcanu wuu lacnadi bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale wamawaakum meeshaad u hoyataana annaaru naarta weye wamaa lakum idinma sugna min naasiriin wax idiin gargaara asnaamtana aada adduunka ku samaysateen waa jacayl iyo isku fikrad baa tihiinoo wada dhaqan baa idinka dhexeeya inta adduunka la joogo qiyaamaha waad kala gaaloobi doontaan waranaha sheegani anu maba arag weligay ima caabudi jirin kuwii wax caabudi jiray iyo kuwii la caabudi jiray hogaamiyaashii dalaalka waxay dhihi anaga nama caabudi jira mana anaa lumin hana dhaafaan kuwanuna waxay dhihi idinkaana lumiyey markaad maalin iyo habeen noo tashateen idinkaa lumiyey way islacnad lacnatullah walacnatullah cidba cidda kale lacnadi markay kulligood meesha isugu yimaadeen midba midii kale lacnadi kuwii la hogaamin jiray kuwi ka horeeye naarta galay idinkaa meesha noogu sababoobay lacnadi w marka adduunka waxaa laga waxaa layna soo hordhigay ruuxna dalaal ha ku raaca haddaad ruux masaa'il dalaala ah intuu kuu sheego ku raacdo qiyaamaha waad kale waad col baatiin waxna isu tari wax gargaari ma jiro waa cid kuu gargaari oon camalkaaga ahayn camalkaagu markuu fiican yahay oo wanaagsan yahay shafaacada nabigaad ka qayb geli waxaad ka qayb geli shafaacada awliyada shafaacada muminiinta shafaacada malaaigta tu fiican yaha wey oo tawxiid tahay oo daacaysan jirin laakiin mar haddaadan ehlu tawxiid ahayn qiyaamaha waxa wey meel cidlaa taagan tahay uma yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa yakfuru wuu ka gaaloobi bacdukum qaakiin bibacdi qaarka kale way isdiidayaan kumaba aqaano ha isheeganin oo kuwii hogaamiyaashiiy kuwii kalea isdiidan wayalcanu wuu lacnadi bacdukum qaakiin bacdan qaarka kale wamawaakum meeshaad u hoyataana annaaru naarta weye wamaa lakum idiinma sugna min naasiriina wax idin gargaara fa aamana lahu lun dacwadii nabiyullahi ibraahim markuu gutay oo sidaa yeelay aamana waxaa rumeeyey lahu ibraahim luud baa rumeeyey wa ibraahim wuxuu yidhi innii anigu muhaajirun waxaan u hijroon ilaa rabbi rabbigay baan u hijroon meeshii yani uu ii dira rabbigay baan hijro innahu rabbigay huwa isagu alcasiizu ka qaalib wey alxakiimu oo falsa nabiyullaahi ibraahim luud baa rumeeyey luud walaalkii baa dhalay baa leena luud binu haaraan binu aazar wax kalena waa la sheegaay xaaskiisii saarra ahayd oo ilmo adeer ahaayeenna way rumayso way raacday marka waan hijroon hijradu luqada marka la yidhaha waa meel aad joogto waa wax aad nacday ood ka tagtay hijradu laakiin sharcigu daarulkufri ood ka tagto oo tagto wey hijrada daaru kufri intaad ka degto nin culimadan dambe ahaabaa wuxuu qoray sayid qudbi raximahullah wuu qoray kitaabkiisa dilaalu lqur'aan qofka muslimka wadankiisu waa meesha islaamka lagu xukumo qofka muslimka ah wadan kale male meesha islaamka lagu xukumoba isaga wadan waa inuu halkaa un taga marka wuxuu leeyahay jiilulqur'aan weli maha yuu leeyahay sheekh wuu yar ad adkeeyey sheekhu aad buu adkeeyey allah wuxuu leeyahay isagoo inooga xikaayoon nebi ibraahim aamana waxaa rumeeyey lahu ibraahim lod wa qaala wuxuu hi ibraahim inii anigu muhaajirun waxaan u hijroon ilaa rabbii rabbigay xaggiisaan u kaco meeshuu ii diro yaan u kici wey inahu alla huwa alcasiizu ka qaalib weeye alxakiimu oo falsan magaaladay ka hijroodeeni waxaa weeye kuusa kuusa baa laydha ciraaq bay ku taallaa waa meeshan mawsil agteeda ah oo doontii ku degtay kuusa baa laydhaha xaraan meesha haddana ardu falastiin buu tegey waa kii wixii la ogaa ninkii u tegey oo sheeko dheer bay ahayd war dheer bay ahayd wawahabnaa waan siinay markuu hataag tegey lahu ibraahim isxaaqa iyo yacquuba yacquuba naafila waa wiilka wiilkiisii wajacalnaa waxaan ka yeelay fii duriyati duriyadiisa annubuwata nabinimada iyo walkitaaba kutubta waxyiga alkitaaba waa jinsi asha ku jirta waa kutubtii towreed iyo injiil iyo furqaan iyo kutubta dunyadiisii baa la yeelay intay nabi ibraahim ka dambeysay nabi aan isaga ku abtirsanaynin lama dirin ambiyadii reer banu israaiil dee boqolaalka oo inta badan waxay ku xukumi jireen markii injiil laga reebo towreedun bay wax ku xukumi jireen ambiyada reer banu israiil marka nabiyulaahi ibraahim waa abul ambiyaa wey intii isaga ka dambeysay ambiyada isagaa dhalay oo nabiyullahi maxamedna waa ismaaciil ismaaciil baa dhalay marka marka la leeyahay caruurtaasaan siinay isagoo toddobaatan iyo shan jir ah yuu tegay ardu falastiin toddobaatan iyo shan jir ah gabadhan saarihiina ayna sidaas uga dayareen yuu ardu falastiin tegey ninkii boqorka ahaa ee ree qibdi oo masar iyo falastiin way isku dhow yihiin yaa gabdhaha dadka ragga la socda yuu ka qaadan jiray saaruu yidhi wuxuu yidhi ogow walaalaynu nahay labadeennu wax kaloo inaga aan ahaynoo isqaba oo muslimhi ma jire markuu u tegey gacanta saa u lacay cunaha la qabtay markaasuu gabadhii haajara ahayd oo reer qabdi soo siiyey gabadhii haajara ahayd ibraahim bay siisay ismaaciil bay ureysatay marka intayna iyadu uureysanay ismaaciil bay ureysatay waa tamasayrtay marka markiu ismaaciil dhashay waa ka uu ibraahim keenay kacbada waa uu keenay meeshan hadda kacbada dhinaceeda ah samsamku meeshuu uga soo burqaday sheekadaasay ahayd wax dheer bay ahayd allah wuxuu leeyahy wahabnaa waan lahu ibraahim isxaaqa iyo wayacquubaan siinay wajacalnaa waxaan ka yeelay fii duriyati tarankiisa annubuwata nabinimada iyo walkitaaba kutubta soo degeysa waataynaahu waa siinay ibraahim ajrahu ajrigiisii fi dunyaa addunyada wainahu isagona filaakhirati aakhiro lamin saalixiina kuwa fiican buu ka mid yahay adduunyada ajriga la siiye waa maxay dikri xasana dhibaato oo dhan buu ka soo nabad galay oo allah subxaanau watacaala isagoo nool yaa caruurtiisii oo ambiyo ah yuu arkay isagoo nool yuu arkay ummad kasta oo jirtaana nebi ibraahim baanu raacsanao annagu ahaabay dheh dikri xasana iyo taariikh wanaagsan imaamkaa laga dhiga waa imaam allah subxaanau watacaala wax walba adduunka uu ku siiyey barwaaquu ku siiye wax walba iyo dikri xasana aakhirana saalixiintuu ka mid yahayo waxa weeye kuwa hogaamiyeyaasha ah oo dadka u shafaaco qaadi yuu ka yahay aakhirana waa shanta ululcasmiga muuse iyo ciisa iyo ibraahim iyo nabiyullaahi muxamed iyo iyo nuux ululcasmi waa shanta dhowr meeloodoo suuradaha ka mid a ah. yaa shantoodaasoo isdaba jooga lagu sheeg ululcasmi wey allah wuxuu leeyahay wa luuda luud waanu diray nabiyullaahi luud luud binu haaraan binu azer id wakti baan diray qaali uu ku yidhi liqowmihi inakum idinku lata'tuuna alfaaxishata xumaan baad la timideen foolxun maa sabaqakum idinkama horreynin bihaa xumaanta min axadin axad min alcaalamiina adduunka ka mid a wax waxaan idinka horeeyey in raggu isku kaaftoomaan gabdhuhuna isku kaaftoomaan saxqi baa la yidhaahay wax idinka horeeyo adduunka mt xataa xawayaanku ugama horreey cabdullaahi bin mascuud waa kale haddaana sidan maqal qalbigayga kuma soo dhacdeen dad baa sidaa yeeli qalbigayga kuma soo dhacdeen buu leeya cabdullahi mascuud markaa de qur-aankaan ka maqlay buu warbalaayaa tihiino waxaasaad la timaadeen markiisagoo qoomku ka dhashay isagu ciraaq buu ka yimid adeerkii buu la socday waa saduuma qolyihii la afgambiyi doono wey lix magaaloy ahayn hal magaala nabad gashay oo luud iyo caruurtiisii tageen yaa nabad gashay waluuda luudna waan diray id waqti qaala liqowmihi uu ku yidhi inakum idinku lata'tuuna alfaaxishata xumaan baad la imanaysa dacwo isagu kama bilaabin tawxiid ugama bilaabin tanaa ugu darayd oo ugu xanuun kululayd maa sabaqakum idinkama horreyni bihaa xumaanta min axadin qof oo min alcaalamiin khalqiga ka innakum idinku latatuuna rijaal raggaad u tegeysaan ood xiisaynaysaan shahwa yaad ragga ugu tegeysaan wataqdacuuna sabiila wadadiina waad goynaysaanoo budhcad baad noqoteenoo wadadaad dadka u fadhiisanaysaan oo xoolaha ka qaadanaysaan oo dadka qariibkae socotada ah aad faaxishadaa ku samaynaysaan si kalena waa lagu fasira taqdacuuna sabiila wadadii taranka aad goyseen ilan taran meeshii ma jire wadadii taranka aad goyseen watatuuna waad ula imanaysaan fii naadiikum majaalisiina almunkara munkar baad ula imanaysaan munkarka majaalistooda markay isu yimaadiin iyagoo wada fadhiya dharka iska dhigaya baasha neefta la yidhaha bay ku maadsanayaan way qoslayaan dadka meeshaa mari dhagax bay ku tuuri ninka dhagixiisu ku dhaco kaasaa ninkaa qabsano meelgeysan waddo oo dhan bay gooyeen waa cajiib wey waa wax la yimaado adduunkii ma jiro inakum idinku lata'tuuna rijaala raggaad u tegaysaan wataqdacuuna sabiila wadadiina waad goynaysaan wadadii taranka iyo dariiqii dadku marayay waad goynaysaan dadkay dhacayaan oo fuulayaan oo si walba ku samaynaya watatuuna waad la imanaysaan fii naadiikum majaalisiina af soomaaliga kabdhood baa layidha kabdhood reeraha baadiyaha markay degan yihiin yaa markay xooluhu dareeraan baa dibadda laysugu bixi meel aan hoos badan lahayn kabdhood baa halkaasaa lagu sheekaysan af soomaaliga waa kabdhood wey naadiga kabdhood kaalmeesha raggu isugu yimaado wataatuuna waad la imanaysaa fii naadiikum majaalistiina almunkara waxyaabo aan intay nin walba quruurxa yaryabu soo qaadan saasay isugu tuur way qusqusil way isqaawin wax walba way samaynaya famaa kaana jawaaba qowmi famaa kaana ma noqonin jawaaba qowmi qowmkiisa jawaabtiisu ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane itinaa noola imow bicadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runtii sheega haddaad tahay waxyaabo badan bay ku yidhaahdeeno waa inahum unaasu yatadaharuuna ee magaalada aan ka saarno waxyaabo badan bay soo yidhahdeen wayna soo qisadu iyadoo kaamila iyo meelo badan inagu soo martay suuratulacraaf iyo suuratu huud iyo meelo badan bay inagu soo martay marka waxay yidhahdeen jawaabtii waxay noqotay hadday runtaa tahay cadcadaab dibadda nooga keen wixii ku dhacay waaba la dhana markii intaa la fasaxo isaga ka bax laydha habeenimo oo dib ha soo milicsana intuu melaku markaasaa dhagxaan haddana lagala dahay famaa kaana ma ahani jawaaba qowmi qowlkiisa jawaabtiisu ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane itinaa noola imow bicadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegi allihiisuu markaa barya ciaab yar haddaan baraarujin dhalinyaradaan ku baraarujinaynaa famaa kaana jawaaba qowmi kaanadu tarfaculism wa tansibu lkhabara baanu dhahna ismigii awe marka ilaa ismiga ku xigaa wuu kor yahay waa an qaaluuda antaasoo masderiye la yidhaah yaa qaaluda masder lagaga dhalaalay ilaa an qaaluu ilaa qawlahum saasay waxa weye dhalinyaradan ku baraarujinaynaa inay naxwada akritaan baan rabnaa waxaa weeye ina alkalaama bilaa naxwin ka nabxi kilaabi baa layidhi kalaam aan naxwo lahayn waa ay hawhayid oo kale oo mar hadduuna naxwo lahayn kalaamku iska jir waxay yidhaheen bal cadaabkeen qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow unsurnii iiga gargaar cala alqowmi qowmka almufsidiina ee mufsidiinta ahae waxba iska aha allahyo iga gargaar bu walamaa jaat rasul marka qisadu de way dheerayde waxaa wey berri baan fogeynaa baa layi alaysa subxu biqariib bay ku yidha way la fogaatay berri baana sugeyna alaysa subxu biqariib baa lagu yidhi wixii dhacay waaba laoga marka waatan qisadu halkana inooga bilaaban doonta alla subana